annaga annaga annaga kufaarta annaga ka magacne annaga waa dhilayna annaga kufaarta iyo murtadiinta iyo daalimiinta dhammaan waa dilna annaga annaga annaga kufaarta annaga ka magacne annaga waa dhilayna naga kufaarta iyo murtadiinta iyo daalimiinta dhammaan wadilnaa wallaah cadowgeynaa annagaa kama baqne annagaa waajibkooda annagaa waa marsiinaa wallaah murtadiinta iyo jaajusiinta annagaa cashar adag ayaan siinaynaa wallaah cadowgeynaa annagaa kama baqne waajibkooda annaga waa marsiinaa wallaah murtadiinta iyo jaajusiinta annaga cashar adag ayaan siinaynaa ogaada ka fiiri dagaal baan ayaa idinku wajahan rasaadaha kaadku badbaadi lahaydeen waayo annaga midida galkaan ka saarnay ogaada ogaada ogaada ka fiirin dagaal ba'an ayaa idinku wajahan rasada halkaad ku badbaadi laheedeen waayo annaga midida galkaan ka saarnay ogaada ogaada ogaada ka fiiri dagaal ba'an ayaa idinku wajahan rasada halkaad ku badbaadi laheedeen waayo annaga midida galkaan ka saarnay